بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد البدل casharkeenna lix iyo kontonaad waxaynu ka bilaabaynaa bogga saddex boqol afar iyo afartan waana beddelka albedel tawaabicda ayaynu ku soo jirnay tawaabicda ka ugu dambeeya ayaynu ka bilaabaynaa ee beddelka loo yaqaan walbedelu beddelkii weeye wa huwa beddelku taabicun waa raace ka ka horreeya raacaya oo icraabka ku raacaya maqsuudun waxa loola qasdayaa bilxukmi xukun baa loola qasdayaa xukunka ayaa loola qasdi bilaa waasidatin waasida la'aanteed baa loola qasdi oo waasido iyo wax u dhaxaynayaa ma jiro haddaba culimma marka beddelka laga hadlayo luqadda waxaa lagu tilmaamaa beddelka waa alciwad shay ad bixisay waxa ciwad iyo beddelkaaga ah ayaa beddel loo yaqaanaa istilaaxa culimmada nuxaaddana beddelku waa taabicun raace taabic weeyi wuxuu raacayaa ka ka horreeya ee mubdelu minhuga loo yaqaan wuxuuna ku raacayaa fii icraabihi icraabka ayuu ku raaci beddelku asmaada iyo afcaashaba wuu galaa hadduu ka hore marfuuc yahay marfuuc ayuu noqon hadduu ka hore mansuub yahay sidoo kale mansuub buu noqon hadduu ka hore majruur yahayna majruur buu noqon hadduu majzuum yahayna majzuum buu noqon waa taabico ka ka horreeyo icraabka ku raacaya waana maqsuudun bilxukmi maqsuudun bilxukmi markaynu nidhaa xukunka isagaa loola qasdayaa nactigii wuu inaga baxay towkiidkiina wuu inaga baxay waxaa la og yahay nactigu maqsuudun bilxukmi ma ahee waa mukamil lilmaqsuud maqsuudku dhammaystirayaa towkiidka laftiisu marka jaa'a muxammedu nafsuhu la yidhaa cidda imaatinka loo samaynayaa nafsuudan ma ahee waa muxamedka hore isna waxa weeye dhammaystire weeye kii hore ee maqsuudka ahaa ayuu dhammaystirayaa haddaba waxaynu ognahay beddelku maadaamuu maqsuud yahay waxdahu inuu raaciyo ayaa fiicnaan lahaa bay ragga qaarkood yidhaha maqsuudun bilxukmi waxdahu haddii waxdahu la odhan lahaa cadafka ayaa in badan ay inaga bixi lahaayeen markaan idhaa jaa'a muxammedun wa caliyun wax badan baa halkaa inaga bixi lahaa laakiin wuxuu ku saarayaa qaybta ereyga bilaa waasidatina bilaa waasidatin markuu yidhi isaga iyo ka laga beddelayo shay waasita ah oo u dhaxeeyaa ma jiro cadafkii baa inaga baxay oo cadafka labada ereye laysku cadfayo xurufulcadaf baa jiray layskugu xidhi jiray ama wow oo kale ah ama fe oo kale ah ama ereye la xeer iyo la xukun ah ayaa jirayey walbedelu beddelkii weeye wa huwa beddelku taabicun waa raace ka ka horreeya raacaya maqsuudun oo loola qasdayo bilxukmi xukunka loola qasdayo bilaa waasidatin waasido la'aanteed wa huwa beddelku sitatun waa lix nooc beddelku lix buu u qaybsamayaa lixdaas saddex ka midihi qur'aanka iyo xadiiska toona laga heli maayo waa bedelul idraabka iyo bedelul qaladka iyo bedelu nisyaanka saddexdaa qur'aanka iyo xadiidka toona iyo ragga bulaqada leh afkooga laga heli maayo ragga bulaqadaa ee balaaqada leh saddexda kale waynu ka helaynaa qur'aanka iyo sunnada iyo ragga balaaqada leh luqooyinkoogaba tusaale ahaan waa bedelu kullin min kullin iyo bedelu bacdin min kullin iyo bedelulishtimaal saddexdaasba waynu ka helaynaa qaybaha kale wahuwa huwa bedelku taabicun waa taabici maqsuudun waa loola qasdayaa bilxukmi xukunka bilaa waasidatin waasida la'aanteed wahuwa isagu sitatun waa lix qaybood bedelu kullin waa beddelka bedelu kullin loo yaqaan culimmada qaarkoodna bedelu shayin min shayin bay yidhaahdeen maxamed ibnu maalinna bedelulmudaabiq buuba la baxay bedelulmudaabiq saddexda magac waa isku shay qudha uun naxw mafaazan xadaa'iqo oo kaleba weeyi inna lilmuttaqiina mafaazan xadaa'iqa ereyga mafaazan ah iyo ereyga xadaa'iqa ah waa la kala beddelayaa beddelkaasina waa beddelu kullin wa bacdin iyo beddelka beddelu bacdinka la yidhaa waa man istidaaca oo kale welilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila mantaasi waa bedel waxayna bedel ka tahay naaska hore waana bedelu bacdin oo iyadoo bacdi ah ayaa laga beddelayaa qaybtii hore walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila washtimaalin iyo beddelka beddelul ah waa qitaalin fiihi oo kaleba aayadda qitaalin fiihi ah yas'aluunaka can ashahri alxaraami qitaalin fiihi qitaalin waa bedelulishtimaaloo wuxuu dhex dhacayaa bisha ay wax ka weydiiyeen rasuulka saxaabadu wa idraabin iyo bedelulidraab saddexdaa hore ayaa qur'aanka iyo sunnadaba laga helayaa mafaazan xadaa'iqa waa bedelu kullin man istadaaca waa bedelu bacdin qitaalin fiihi waa bedelulishtimaal saddexdaabaa qur'aanku sheekhu ka tusaaleeyey wa idraabin bedelka bedelulidraabka la yidhaa weeye wa iyo beddelka beddelulkhaladka ah wa nisyaanin iyo beddelka beddelunisyaanka ah halkanna saddex beddel oo kale ayuu sheekhu keenay waa idraab iyo khalad iyo nisyaan hal tusaale ayay wada leeyihiin ixtimaalka ayay ku kala baydhayaan beddelkan saddexda ah idraabka iyo khaladka iyo nisyaanka qur'aanka ka heli mayno sunnada rasuulkana ka heli mayno sala allahu calayhi wasalam waa kan tusaalahoogii tasaddaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin diinaar baan sadaqaystay haddii labadaba aan sadaqaystay oon marka hore damco inaan sheego dirham inaan la baxay oo markaan qasad ereyga dirhama ugu dhawaaqay aan idhi tasaddaqtu bidirhamin waana saxu waa kaan sadaqaystay un baan idhi war dirhamka mid ka qiimo badan baad sadaqaysata oo diinaaree eh. diinaarka maxaa kaa aamusiiyey markaa un baan diinaarin ka dembaysiinayaa diinaarin markaan ka dembaysiiyo beddelkaasi wuxuu noqonayaa beddelulidraab beddelulidraabka labadaba waa loo qasday labadana waanad samaysay dirhamka iyo diinaarka inta faraha badanna ka la horraysiiyaa dirham iyo diinaar dirhamkaan horraysiinaynaa haddaad iminka aragto bisad iyo libaax ood labadaba aragto oo damacdo inaad dadka u sheegto bisad inaad aragtay haddana aad damacdo libaax inaad aragtay waa bedelulidraab labadaba waad u qastaysaa laakiin waa inay bisadu horraysaa inta badan waxaad odhanaysaa bisad baan arkay libaax baan arkay kolka waa laba shay oo labadaba aad u qasaday oo labadaba aad xukunkan aad ku soo wada samaysay aad soo wada aragtay haddaad doontana waxaad samaynta sadaqtu bidirhamin eh, bidirhamin diinaarinta qalad baynu ka dhigiyo waxaad u qasadsanay diinaarka uun shayga aad sadaqaysatayba waa diinaari dirhamba ma aha markaad diinaarkii ku hadal istidhi ee diinaarkii dhe markaad istidhi ayuu carabku kaaga horreeyey dirhamka oo dirham baad ku hadashay beddelkaasi waa beddelulkhalad khaladkuna wuxuu ka yimid xagga wuxuu ka yimid carabka beddelulkhaladka carabka khaldama labadaba maadan sadaqaysanin ee ka dambeeya ayaad sadaqaysatay ee diinaarka ah waxaa kaloo la odhan karaa tasadaqtu bidirhamin diinaarin bedelu nisyaan baa la odhan karaa waa marka ka aad sadaqaysatay diinaarka oo qura uu yahay laakiin maskaxdaa khaldantay maaha carabka eeg bedelulkhaladka carabkaa khaldamaya bedelu nisyaankana maskaxdaa khaldamaysa adoo diinaar sadaqaystay uunbay naftaadii mooday kii aad sadaqaysatayba inuu dirham ahaa qasad iyo ujeeddo ayaa dirhamka ugu dhawaaqaysaa iyo si kas ah markaasaad odhanaysaa dirham baan sadaqaystay waxaad ka bedeli haddaba diinaarkii baad haddana ka sii bedeli diinaar markaad ka beddesho ee dee ogaato inuu dirham adan sadaqaysanina khalad uu yahay bedelu nisyaan baa la odhan tasadaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin diinaar baan sadaqaystay bixasabi qasdil aweli ka hore u qasadkiisa iyo wathaani thaanigaba u qasadkiisa ayaynu xisaabaynaa waa bedelulidraabka awi haani ama thaaniga oo diinaarka abaad ah u qasaday wa sabaqa lisaanu carabkaa kaaga bediyey dirhamka waa bedelulkhaladka awil aweli ka hore ee dirhamka abaad ah u qasaday wa tabayana waxaa caddaaday alkhada'u gefkaaga waa bedelu nisyaanka saddexdiina halkaa ayuu sheekhu kaga baxay albaabulkhaamisu baabka shanaad oo min abwaabi tawaabici tawaabicda baababkoogii ihi albedelu waa beddelkii wa huwa isagu fi luqati luqadda alciwadu waa ciwad shay ciwad ah oo lasoo ciwad qaato weeye qaala allaahu tacaalaa ilaahay baa yidhi casaa rabbunaa rabbigayo wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu inuuna beddel siiyuna ciwad siiyo khayran minhaa wax ka khayr badan iyada inuu naga ciwad siiyo haddaba an yubdilanaadaasi wa an yucawidanaa waa ciwad markaa wa fi lisdilaaxi isdilaaxa nuxaadana beddelku taabicun waa raace maqsuudun loola qasdayo bilxukmi xukunka loola qasdayo bilaa waasidatin waasida la'aanteed waa taabicoonka ka horreeyu icraabka ku raacayaa waana maqsuud bilxukmi oo nactigii iyo tawkiidkii baa baxaya waana bilaa waasidatinoo cadafkii baa inaga baxaya fa qowlii qowlkayga taabicun an idhi jinsun waa jinsi jinsiga oo yashmalu camimaya jamiica tawaabici tawaabicda oo dhan wa qowlii qowlkayga maqsuudun bilxukmi an idhi xukunka ayaa loola qasdayaana mukhrijun wuxuu inaga saarayaa linacti nactiga iyo wa ta'kiidi ta'kiidka iyo wa cadfilbayaani cadfulbayaanka fa innahaa iyadu mukamilatun waxay dhammaystiraysaa lilmatbuuci la raacaha almaqsuudi loola qasdayo bilxukmi xukunka laa annahaa iyadu hiya iyadu almaqsuudatu mid loola qasdayo inay tahay ma aha bilxukmi xukun wa bilaa waasitatin hadalka ah bilaa waasitatin mukhrijun wuxuu inaga saarayaa licadfinasaqi cadfunasaqi ka jaa'a zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna u yimid oo kaleba weeye fa innahu isaga camarka ihi wain kaana ha ahaado taabican taabic iyo raace maqsuudan loola qasdayo bilxukmi xukunka walaakinahu ha ahaadee biwaasidati xarfilcadfi xarfulcadafka waasidadiisii ayuu ku sugnaaday wa aqsaamuhu qaybihiisuna sitatun lix qaybood weeye axaduhaa lixdaa midkood bedelu kullin min kullin weeye waa bedelu kullin min kullin wa huwa isaga cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa shay baa laga cibaareeyaa athaani ka labaad ee fiihi ku dhex jiraa caynul awali ka hore cayntiisa uu yahay ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeye jaa'anii waxa isoo gaadhay muxammedun muxamed baa isoo gaadhay abuu cabdilaahi baa isoo gaadhay ereyga abuu cabdilaahi ah waa beddelkii ereyga muxamed ihina waa mubdelu minhugii shay qudhaana loo wada jeedaa shay qudha ayaa loo wada jeedaayoo labadoodaa isku shay qudha weeyi laba shay ma kala ahaa muxamedka iyo abuucabdilaahigu waa isku qof qudha uun wa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye mafaazan baa u sugnaaday mutaqiinta xadaa'iqa ayaa u sugnaatay mafaaz waa guul xadaa'iqana waa beero waa bedelu kulli min kullin wa innamaa lam aqul maanan odhan bedelalkulli min alkulli ma odhanin oo ereyga kulli ah al kuma darin ilayn afcarabiga waa la diidey ereyga kulli ah in al lagu daro waa meelaha khaladka ah bay ku jirtaa bedelalkulli min alkulli in la yidhaah oo sababtuna waxa weeye ereyga kulli ah ayaa afcarabiga idaafe laasima weligii waa mudaaf mudaafun ileyhigaa la qadaraa oo inagii tanwiintiisa ku soo dhigannay tanwiinulciwad inay tahay tanwiinulciwad markaan ka soo warramaynay naxwaha tanwiinta kulli iyo bacdi aan ku soo marnay haddaba maadaamu ereyga kulli uu mudaaf yahay al waa laga ilaalinayaa oo al lama siin karo walow luqawiyiinta rag badani la arkay iyagoo al ku daraya wa innamaa lam aqul maanan odhan bedelal kulli min alkulli maanan odhan xadaran waxaan ka foojiganahay ama aan ka digtoonahay min madhabi man kii madhabkiisa laa yujiizu aan banaynaynin idkhaala al'alku darid gelinteeda calaa kullin lafdiga kulliyaa la geliyo waqad istacmalahu waxaa isticmaalay azajaajiyu sheekha zajaaji la yidhaah fii jumalihi kitaabkiisa jumal buu u isticmaalay wactadara canhu wuu cudur daartay markuu kulliga al ku daray wuxuuna ku cudur daartay biannahu isaga tasaamaxa fiihi tasaamux buu sameeyey oo wuu iska tasaamuxay ama tusuumixa halkaa tusuumixa iyo tasaamaxa waa midkeed biannahu isagu tasaamaxa wuu saamaxay fiihi dhexdiisa muwaafaqatan isagoo waafaqaya linaasi dadka war dadkiibaa halku daraye anna ash aan iskaga darsado buu yidhi wuxuu eegayaa ragga qaar baa yidhi laxnun mashhuur khayrun min sawaabin mahjuur laxni dadku ay ku wada hadlayaan ayaa ka wanaagsan bay yidhahdeen sawaab laga tegey walaakiin waa kelmad khaldan ma aha sax ma aha eh, kelmad saxa ma aha laxnu mashhuur waxaan loo odhanaynin luqadeennu ma aha luqad guurguurta haddii af carabigeennu guurguurayo sida luqooyinka kale waxaa la tilmaamaa ninka faransiiskee maanta buug faransiis ku qoran oo boqol sano ka hor la qoray maanta akhri islihi tarjamaad buu u baahan yahay faransiisna waa lagu qoray boqol sano ka horna waa la qoray haddana hadda macnihiisa wax badan ma fahmayo waa in loo tarjumaa laakiin innaga kun iyo afar boqoloo sano ka hor kutubtii la qoray ayaynu hadda fahmaynaa xadiidkii rasuulku ku hadlay ayaa inoogu fududba markaad sidaa u eegto sababtu waa maxay luqaddeennani waa luqad ilaahay dhowray sida qur-aanka uu ilaaliyey ilaahay uu yidhi innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun xifdiga qur'aanka waxa ka dhalanaya luqadda uu ku qoran yahayna in la ilaaliyo luqaddeennu isma bedbeddesho waa luqad sugan oo la yaqaan oo xeerar leh oo qawaaniin leh oo qofku markuu xeerkaa sidaa u arko wixii ka dhalinayay oo dhan uu fahmayo ama uu garanayo athaani ka labaad waa bedelu bacdin min kullin wa daabituhu kaa daabitkiisu an yakuuna thaani haanigu waa inuu yahay juz'an qayb waa inuu yahay min alawali ka hore ka tirsan baa juz noqonaya ka koobaadna kulli buu noqonayaa ka qowlika oo kaleba weeye akaltu waxaan cunay alrakiifa laxooxdii hulusahu meel saddexaad baan cunay wa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye welilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu ahaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa mankii uu u xajiyo istadaaca awooday ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan ereygaa man ah eeg man uu u xajiyo baan hadda yidho faacil baan ka dhigay waa laga digaa waxaad odhanaysaa man buu ugu ahaaday markaad macnaynayso macnaha aan ku macneeyey iska ilaali bal aan ku celiya macnaha aan diidannahay welilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa mankii uu u xajiyo macnaha waa la diidey iska ilaaliya macnaha waa la diidey waayo waxaa ka dhalanaya in la yidhaah ilaahay dadka oo dhan wuxuu ku waajibiyey ka mustadiicee maalqabeenku inuu beytka u xajiyo adigoo miskiina waxa waajib kugu ah ganacsadaha magaalada jooga inuu xajiyo dee haddaba aynu ganacsatada u tagno oo aynu barinno war ilaahay ka boqo waan dembaabaynaaye xajiya eeg welilaahi cala annaas xijulbeyd man istadaac haddii sidaa aan ku macnayno taasaa ka dhalan waa arrin khalada waxaad ku macnaynaysaa markaa calannaas baad ka bedeliyo welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beydka u xajintiisa ayaa u sugnaatay man buu ugu sugnaaday man uu u xajiyaha odhan man buu ugu sugnaaday dheh oo calanaas calaa baad u soo qadaraysaa calaa man buu ugu sugnaaday istadaaca awooda ilayhi xaggiisa sabiilan jidahaan waxaan u jeednaa haddaba culima halkaa ah, walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan waa bedelu bacdin min kullin mantanaa bacdiya oo waa mustadiica ninka maalqabeenka ah ee caafimaadka qaba naaskuna waa kulli labadaasaa la kala bedelayaa faman istaaaca bedelun bedel bay tahay min annaas bay ka tahay haadaakani huwa almashhuuru waa ka mashhuurka ah wa qiila qiil baa yidhi faacilun bilxaji waa faacil xajku leeyahay oo waa arrin khald ey welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasina ugu sugnaaday an yaxuja inuu xajiyo mustaiicuhum waa arrin khatara wey kaasi wa qaala alkisaa'iyu kisaa'ina wuxuu yidhi innahaa iyadu shardiyatu waa shardiyo mubtadaun waa mubtade waljawaabu jawaabkeeguna maxduufun waa la xadfay waxay ka dhigan tahay welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday calannaasi dadka dushooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa man istadaaca ka awooda ilayhi beytka inuu u xajiyo sabiilan dariiq ahaan falyaxuja ha u xajiyo falyaxuja buu xagga dambe qadaray kisaa'i ninkii la odhan jirayna oo sidaa ha lagu macneeye wuhi falyaxuja ha la keeno walaa xaajata baahi looma qabo lidacwalxadfi xadafka sheegashadiisa maca imkaan tamaami alkalaam hadalka dhammaystirankiisa oo suurtagal ah walwejhu thaani wejka labaadna yaqtadii wuxuu keensanayaa waa wejka manta faacil ka dhigaya yaqtadii wuxuu keensanayaa annahu yejibu inuu ku waajibayo xajku calaa jamiici nnaasi dadka dhammaantood dushooda anna mustadiicahum kamaalqabeenkiihi yaxuju inuu xajiyo wadaalika baatilun kaasina waa baatil biitifaaqin sida laysku waafaqayba fa yatacayanu waxa waajibaya alqowlu qowlka alawalu koobaad haddaba man uu u xajiyaha odhani waa baatilkaa sheekhu sheegay itifaaqa ahe wa innamaa lam aqul maanan odhan bedelu bacdin min kullin markaan lahaa bacdin baan idhiye albacdi maanan odhanin albacdi asha ka ilaali wa innamaa lam aqul maanan odhan albacdi ma odhanin bilalifi walaam al anigoo ku daraya kamaa qadamtu sida kii aan ku hormariyey fii kullin ereyga kullin ah aan kuugu hormariyey oo kale oo bacdina idaafay laasimtaa wa haaliuka saddexaad bedelulishtimaali waa beddelka bedelulishtimaalka loo yaqaan wa daabiduhu qaaciidadiisa ama qaanuunkiisuna an yakuuna waa inuu yahay bayna alaweli ka hore iyo wa haanii ka dambe dhexdooda mulaabasatun isku marni bikayriljus'iyati jus'iye aan ahayn waa laba shay oo isku maran oo kulli iyo jus'an isku ahayn ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun zayd baa iga yaabiyey cilmuhu cilmigiisii baa iga yaabiyey acjabanii zaydun cilmuhu hadda labada la kala bedelayo u fiirso acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun baa iga yaabiyey cilmuhu baa iga yaabiyey cilmuhu waa beddelkii zaydunna waa mubdelu minhugii beddelkaasina waa beddelulishtimaal wa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ishahri bishii bay ku su'aalayaan alxaraami xurmada lahayd qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi dhex dhacay qitaalkaasi waa beddelkii shahriguna waa mubdelu minhugii labadaasna waxa u dhexeeya waa beddelkii la odhan jiray beddelulishtimaal way isdhex dhacayaan wanabahtu waxaan kugu baraarujiyey bitamhiili tusaalaynta bil aayaati aayadaha ahalaasi saddexdaa aan ku tusaaleeyey calaa anna albedela bedelka iyo walmubdela minhu laga bedeluhuba yakuunaani waxay ahaanayaan nakiratayni laba nakiro ah naxwu qowlihi tacaalaa mafaazan xadaa'iqo oo kaleba weeyi wa macrifatayni laba macrifo ahna way ahaanayaan midlu annaas iyo man wa man oo kaleba weeyi wa mukhtalifayni laba iskhilaafayana way ahaanayaan midlu shahri iyo kitaalin oo kaleba weeyi wa qitaalin waraabicu ka afraad iyo walkhaamisu ka shanaad iyo wasaadisu ka lixaad oo beddelkiihi ihi waa beddelulidraabi bedelulidraab idraabku waa jeedsi waa beddelka jeedsiga wa beddelulkhaladi iyo beddelulkhalad wa beddelunisyaani iyo bedelunisyaan ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeye tasaddaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin diinaar baan sadaqaystay fa haada almihaalu tusaalahani muxtamilun wuxuu badhaa lian takuuna inaad tahay qad akhbarta nin ka warramay biannaka adigu tasaddaqta inaad sadaqaysatay bidirhamin dirham uma canna waxaa kuu muuqday laka adiga kuu muuqday an tukhbira inaad ka warranto biannaka adigu tasaddaqta inaad sadaqaysatay bidiinaarin diinaar wa haadaakani beddelulidraab waa beddelka beddelulidraabka la yidhaha jeedsiga faa'iideeya kaasi waa muxtamil weli an takuuna ayaa isna suurtagala weli an takuuna inaad tahay qad arata mid doonaya al ikhbaara ka warran bitasaduqi sadaqaysi laga warramo bidiinaari diinaarad sadaqaysatay fa sabaqa waxaa bediyey lisaanuka carabkaagii ayaa ila dirhami dirhamkii u bediyey wa haadaakanina bedelulkhalati waa beddelka bedelulkhaladka la odhanayo weli an takuuna ayaa dhici karta inaad tahay qad arata mid doonaya al alikhbaara ka warbixin bitasaduqi sadaqaysi aad ka warbixiso bidirhami dirham aad sadaqaysatay falamaa nadaqta markaad ku hadashay bihi dirhamkii ayuu tabayana caddaaday fasaadu daalika kaa fasaadkiisa alqasdi ee qasadka ah wa haadaakani bedelu nisyaan waa beddelka bedelu nisyaanka la odhanayo wa rubbamaa ashkala inuu ishkaal galaa la arkaa calaa kaiirin wax fara badan inuu ka ishkaal galo oo min adalabati ardayda ah alfarqu kala saarid beyna bedeley alkhalad bedelka khaladka iyo wanisyaan bedelka bedelunisyaanka labadaa in la kala saaro bedelulkhalad iyo bedelunisyaan ardaydu inayna kala garan baa laga yaabaa laakiin midna carabkaa khaldama midna maskaxdaa khaldanta waqad bayannaahu waanan soo caddaynay wa yuwadixuhu aydan waxaa caddaynaya anna alkhalada khaladku fi lisaani carabka ayuu ahaanayaa anna alkhalada bedelulkhaladka haladku fi lisaani carabka weeyi wa nisyaana nisyaankana filjanaani janaanka oo qalbiga ah weeyi janaan haddaan jiimka fadxinno waa qalbiga haddaan jiimka kasrinno oo jinaan an nidhaahnana waa jannooyin haddaba jiimku jiimku yuuna kasra inaga qaadanin ilayn jannooyin maaho jamcu jannatin maahee waa janaan qalbi ah baa loo jeedaaye halkaa waxaa inoogu dhammaaday casharkeennii beddelka ayaa bartaa ku dhammaaday waxaa inoogu xigaya alcadad oo tiro ah kitaabkeenni iminka waa inta dhiman waa inaan tirinaa ma ogtahay waxba ma dhinnaa waa cadadki ogaan buu cadadka xagga dambe ayuu u marinayaa waa la yaro tirinayaa inta dhiman maxaa dhiman baad odhanaysaa waa cadadkii inoo tiriya haddaba culima cadadka marka la doonayo in cadad la sheego cadad cadadku talow waa maxay alcadad cadadku waa tiro tiraduna talow maxaa looga jeedaa ereyga xisaab ah iyo ereyga cadad ah talow maxaa lagu tacriifiyaa waa maxay tacriifteedu waxaa lagu tilmaamaa maa lahu xaashiyataan suflaa wa culyaa wa yakuunu nisfa majmuucihimaa waxaa cadadka la yidhaahdaa waxaa laba laba xaashiye leh xaashiyada waa laba daraf daraf ka sarreeya iyo daraf ka hooseeya labadaa darafoo laysku geeyeyna nus u noqon kara haddaba waxaa cadad la odhanayo waxaad ogaataa tiro ka hoosaysa iyo tiro ka sarraysa ayay labaduba jiraan midna way ka hoosaysaa midna way ka sarraysaa iskugeyntoodana nus buu u yahay hadda tusaaleahaan erey caddada ii sheega haddaan soo qaadanno laba ereyga labi ihi soo caddad ma aha laba namber baa jira haddaba laba xaashiyaa jira mid ka sarreeya labada labada maxaa ka sarreeya saddex iyo mid ka hooseeya maxaa labada ka hooseeya hal isku gee haddaba labaynu baadhaynaa sawmaaha laba sawma baadhayno waxaad isku geysaa labada nambarka ka sarreeya iyo nambarka ka hooseeya waa inay labadu nus u noqotaa saddex iyo hal isku gee afar laba maxay u tahay markaa nus bay u tahay haddaan hadda shan soo qaato ereygan shan ah markaan leeyahay waa cadded waxaan ku ogaan karaa laba xaashiyo yeelanaysaa mid ka sarreeya iyo mid ka hooseeya oo haddii la isku geeyo shantu ay nus u noqonayso shanta maxaa ka sarreeya lix maxaa shanta ka hooseeya afar isku gee lix iyo afar shan maxay u tahay markaa tobanka nus maa lahu xaashiyataan culyaa wa suflaa wa yakuun nisfa majmuucihima iskugeyntooduu nus u noqdaa waxaa jira mararka qaar waa la tallaabsadaayo guurid baa la sameeyaa haddii kor aad hal derajo u guurto hoosna hal derajo aad u guuri masalan shan baan soo qaatay shan nambarkii ka sarreeyey muxuu ahaa shanta lix sow ma ahayn derajo la guuro ayaa la yidhi innagoo shan baadhayna ayaad odhanaysaa toddobaan soo qaadanaya nambarka shan ka sarreeya waa toddoba baadi tidhi toddoba sow kama sarrayso dhab ma aha laakiin tallaabadaan guuray maxay ahayd ma mise laba hal baan guuray sow ma aha ilan shan baan joogo toddobaan soo qaatay nambarka ka hooseeyana waa inaan hal guuraa halkan toddobaan soo qaatay sow ma aha ereygaan haysteen baadhayna waa shan maxaa shan ka hooseeya eeg saddex baan odhanoo afartii waan ka boodaya ilan kanba mid lixdii baan ka boodayey xaggaa toddobaan ka soo qaadan xaggan hoosena maxaan ka soo qaadanayaa saddex toddoba iyo saddex isku gee haddaba maxay noqonayaan toban shan maxay u tahay nus bay u noqonaysaa waxa laysku qabtay kowdu haddaba dee malaha iyada xisaab iyo tirada ha laga daayo oo kowda waxa xisaabta looga daynayaabay yidhaahdeen mid ka sarreeya waynu haynaayo dee labaa ka sarreeya laakiin kow maxaa ka hooseeyabay waa sifire sifirka ayay ragga qaarkood ka yar walaaceen waxaa la ogaaday sifirka laftiisu inuu xisaab yahay yaa laga walaacin iminka kow markaan doonayno maxaa kow ka sarreeya laba maxaa ka hooseeya sifir laba iyo sifir isku gee waa labadii un sow ma aha maxay noqonayaan labadii un dee kow maxay u tahay nus kolka cadadka waxaa la odhanayaa waxa noocaas oo kalea ah. ku fogaan mayno oo caddadka waxaa la yidhaahdaa laba qaybood baa ugu muhiimsan waxa laba laba qaybood ayaa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa waxa weeye waa ziyaadada iyo naqsiga waa naqsiga iyo zaa'idka iyo naaqiska labadaasaa ugu muhiimsan darbiga iyo qismadu labadaas unbay kala gashaa oo haddaad aragto wax laysku darbinayo ama balaas baa u qarsoon ama maxaa u qarsoon maynis haddaad aragto wax laysku qaybinayo labadaa mid ahaanunbaa u qarsoon rasmiga kolkaa arkaanta afar bay ka dhigaan cadadku uu leeyahay kolkaa odhan mayna darbigii ha la raaco oo arkaan darbigii iyo qaybihiisii ma gelayno afar baa darbiga laftiisa loo qaybiyaa wax marka laysku dhufto badnaada iyo wax laysku dhufto baaba'aba iyo wax marka laysku dhufto halkiisuun taagnaada iyo wax marka laysku dhufto yaraada afartaasay u qaybiyaan kolkaa cadadka si guud ugama hadlayno innagu waxaan ka hadlaynaa maxaa hadalkeenna ka waafaqaya af carabiga marka la hadlayo maxaa hadalka waafaqaya xaggaasaynu u jeednaa baabulcadadi cadadka baabkiisii weeye baabun baab weeye alcadadu cadadku min alaaثatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin ilaa sagaal laga gaadho yu'annasu waa la dhadigeeyaa maca almudakeri ka labka amiciisa markuu meesha lab joogo dhadig baa laga dhigi culima cadadka waxaa loo qaybiyaa bal haddaan eegno alacdaad almufrada iyo alacdaad almurakaba iyo alacdaad almutacaatifa iyo alfaad alcuquud afartaasaa loo qaybiyaa iyo maasiiqa haddaan gaar ka dhiganna maasiiqahana waad ku darsani shan buu kuu noqoni shan buu cadadku noqonaya maxaa la yidhaahdaa baynu nidhi maxaa u horeeya alacdaad almufrada alacdaad almufrada waa kow ilaa toban alacdaad almufrada waa kow ilaa toban maxaynu haynaa alacdaad almufrada kow ilaa toban baynu haynaa alacdaad almufrada alacdaad almurakaba marka la doonayo waa koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban koob iyo toban ilaa sagaal iyo tobanna maxaa la yidhaahdaa alacdaad almurakaba alacdaad almutacaadifa waa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan oo tirada buuxdo laga tegey alacdaad almutacaadifa waa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan oo namberka buuxa laga tegayo koob iyo labaatan markaan idhaa soddonka waad ka boodeysaa oo afartanka waad ka boodeysaa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan waa alacdaad almutacaadifa alfaad alcuquud waa namberkan aan ka boodaynay waxa weeye alfaadulcuquudka si kale haddaanu dhigo waa tobanoo laba ilaa sagaalinta ka dhexle lagu dhuftay toban laba ilaa sagaal inta ka dhexle ku dhufo laba haddaan ku dhufto waa imisa labaatan waa tirada buuxda dee laba haddaan ku dhufto waa imisa labaatan saddex haddaan ku dhuftana soddon afar haddaan ku dhuftana afartan shan haddaan ku dhuftana konton sagaal haddaan ku dhuftana sagaashan inta ka dhexlena ku dhufo waxaa la yidhaha eh, alfaadulcuquud baa loo yaqaanaa maasiiqaha ka loo yaqaanaa waa cadadka mufradka ah oo faacil lagu keenay alaaadii maxaad ku keeni kartaa haali baad odhan haali khamsadii maxaad odhan kartaa khaamis rag badani mayna kala fahmin khamsada iyo khaamiska eg khamsa iyo khaamis khaamis marka lagu leeyahay waa waaxid halkaasaa khaamis la odhanaya khaamis marka la leeyahay ma shan baa shan maaha waa shaneeye waa hal afaray ka horreeyaan kolka khaamisku waa shaneeye weeye kii shanta ka dhigay tirada waa waaxid haddaba waa waaxid afar namber ay ka horeeyaan khamsaduna waa shan khamse markaan idhaha waa shantaa namber khamis markaan idhaahdana waa shaneeye ingiriisiga saw ma garanayno namberka in mararka qaar t h lagu dari jiray ya forki haddii forth la yidhaha maay muxuu noqon jiray forth haddaan idhahda ma afar ba mise waa afreeye muxuu noqonayey afreeye saw maaha waa kaasoo kale maasiiquhu ka faacil ku imanaya waa kaasoo kale waa waaxid namber uu ka horeeyo waaxiduu namber ka horeeyaan odhanayna haddaba culima intaa inagoo doonayna inaan ka hadallo kitaabkeennani waa iska mukhtasar dhinac marka laga eego ma og tahay shantii qaybood laba qayboodunbuu ka hadlayaa sidaan filayo laba qaybood cafwan saddex qaybood buu ka hadlayaa saddexda qaybooduu ka hadlayaa waxa weeye alacdaad almufrada wuu ka hadli alacdaad almurakabana wuu ka hadli maasiiqahana wuu ka hadli saddexdaa muxuu ka aamusay eeg mutacaadifadii iyo iyo alfaadulcuquud labadaasuu ka aamusay haddaba acdaad almufradda markaan soo qaadanno cadadka mufradkaa ah markaan soo qaadanno alacdaad almufrada kow ilaa toban sow ma ahayn saddex baa loo qaybiyaa alacdaad almufradda waxaa la yidhaahdaa xagga labka dhigidda iyo dhedika dhigidda marka la eegayo wax la tiriyaha iyo macduudkiisa waafaqa oo ka la tirinaya hadduu lab yahayna lab noqonaya ka la tirinaya hadduu dhedig yahayna dhedig noqonaya waa kow iyo laba kow iyo laba kolba ka la tirinayay waafaqaan haddaad rajulun waaxidatun ma odhan kartid af carabiga rajulun waaxidatun waa lagugu qosli waaxidatun maxaa ta'da kala doontay ila rajul baad tirinaysaae rajulun waaxidun imra'atun waaxida baad odhan markaa ta' baad ku dari eeg kowda iyo labadu maxay samaynayaan baynu nidhi yay waafaqayaan kolba ka la tirinayo ayay lab iyo dhadi ku waafaqi kow iyo laba labadaa inaga tuur maxaa soo hadhay saddex ilaa toban sow ma aha saddex ilaa sagaal daa'iman tukhaalifu almacduud saddex ilaa sagaal daa'iman tukhaalifu almacduud saddex ilaa sagaal marka culima aynu ka hadlayno ka la tirinayaa hadduu rag yahay dhadig baa laga dhigaa ka la tirinayaa hadduu dumar yahayna labbaa laga dhigaa saddex nin baldhe eeg saddex nin markaad leedahay alaaada ta'da ka dayn maysid isagoo raga waxaa tirinaysaa ayaa alaaadii ta ku daraysaa waa alaaatu rijaalin baad odhan alaaatu rijaalin ta'daa haddaad ka tagto luqadda waa lagaa khaldaya khalad baad gashay alaau rijaalin ma jirto waa alaaatu rijaalin haddii kala tirinayaa uu dumar yahayna dumar hadduu yahay maxaa laga yeelayaa kala tirinaya markuu dumar yahay lab baa laga dhigi maxaan odhanayaa saddex dumara markaan leeyahay alaau nisaa'in baan odhan alaau nisaa'in inta badan aayaddan qur'aanka ah waa la isweydiiyaayoo dad badani kama jawaabi karaan ilaa inta badan aayaddan qur'aanka ah ee lala hadlayey ee lalahaa qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa yaa halaaa layaalin iyo halaaata ayaamin baa kala jira soo labadaba ma jiraan halaaata ayaamin war marka ayaam laleeyahay ta baa lagu darayaa halaaadii marka layaal laleeyahayna waa bilaata talow halaaثadan macnaha ta'dan yari ay wadataa waa maxay macno kale ma jiro jiree layaalin marka la waa bilaata waa alaaa layaalin waayo layaalkaa dhadiga waa jamcu laylatin layladu waa dhadig haddaba waa in alaaada lab laga dhigaa alaaa layaalin yoomku waa lab oo huwa baa la yidhaha hiya lama yidhaha maalinta yoomku saw lab ma aha marka la jamciye ayaam la leeyahay waa in haddaba ta lagu daraa alaaadiisa alaaata ayaamin aayaddan kale u fiirso sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin eg sabca sabcadii mataba maa lagu daray mise waa laga daayey waa laga daayey ma xaasuusan tahay sababta sabca layaalin layaalin baa dhadiga saasaa sabcada lab looga dhigaya wa amaaniyata ayaamin amaaniyada waxaa ta'da loogu darayaa ayaamka ayaa maxay ah ayaamka ayaa lab ah wahaakada saddex ilaa sagaal waa tukhaalifu almacduud daa'iman waa ila socotiin baan u culimo saddex ilaa sagaal maxaynu nidhi tukhaalifu almacduud daa'iman yaa ii soo hadhay haddaba alacdaad almufrada casharo qurhayso ilan kow iyo laba weligoodba way waafaqaan baynu nidhi saddex iyo sagaalna weligoodba way khilaafaan baynu nidhi nambarka casharo ah baa ii soo hadhay soo caynkaa ma aha casharadu hadday keligee tahay ood leedahay jaa ilaya casharatu rijaalin haddaad leedahay oo cashara ay keligee tahay waa tukhaalifu lmacduud casharadu hadday murakab tahay oo axadda cashar ay tahayna waa tudaabiqu lmacduud casharadu waa mutaradid marna way waafaqi marna way khilaafi alacdaad almufrada saddexdaa xukun bay kala leeyihiin waxaan eegaynaa maasiikaha kii la odhan jiray maasiikuhuna daa'iman waa yudaabiqu almacduud waa kow iyo laba sidooda maasiikuhu oo haalidka rajulun haalisun baad odhan kartaa ama imra'atun haaliatun haaliska iyo khaamiska iyo taasica iyo caashirkiiyo iyagu waa tudaabiqu almacduud labkana ta'da waa laga dayni dhadigana ta'da waa lagu dari dhammaan wixii faacil ku imanaya yaa ii soo hadhay markaa ya maansiqu waa faacil buu ku imanaya waa yudaabiqu almacduud daa'iman macduudku waafaqaya waxay noo soo hadhay murakabkii sow maaha alacdaad almurakaba axadda cashar ilaahee ilaa tiscata cashar sow ma ahayn casharadu iyadu daa'iman tudaabiqu almacduud xilligaa murakabka ay tahay waa tudaabiq casharadu yaa soo hadhay axad ilaa alaaa ilaa tisca sow ma aha xukunkoogii markay mufradka ahaayeenuun iyagana mari oo kow iyo laba waa tudaabiq saddex ilaa sagaalna waa tukhaalif haddaba waxaad ogaatay saddex iyo toban haddaad tidhaahdo bal u fiirsada halkan sirta ku jirta haddaad alaaata cashar dhe istidhaahdo waxaad ogaataa weligoota ama wada qaadan karaan alaaata casharata haddaad aragta nin yidhi inayna af carabi ahayn waad garanaysaa alaaata casharata labada nambarta ma wada qaadan karaan labada nambartana lagama wada dayin karo mana odhan kartid alaaa cashara haddaad tidhaa iyaduna way ka sii daran tahay maxaa qasaba casharadu waa tudaabiq alaaaduna waa tukhaalif waa in la helo daa'iman haddii rag la tirinayo casharadaa bilaa ta' noqon alaaaduna ta'bay bay qaadan ilan tukhaalif bay ahayde haddii dumar la tirinayo casharadaa ta'da qaadan alaaadana ta'daa laga dayni kolka ta'na islama qaadanayaan ta'dana lagama wada daynayo intaa bal haddaan eegno baabadad baabun alcadadu cadadkii min alaaثatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin sagaal laga gaadho min alaaثatin ilaa tisca maxaynu nidhi yu'annasu waa la dhadigayn maca almudakeri labka miciisa min alaaa ilaa tisca maxaynu nidhaahnaa yu'annasu waa la dhadigayn maca almudakeri labka miciisa saddex ilaa sagaal markay lab la socdaan maxaa laga dhigayaa saddex ilaa sagaal markay lab la socdaan maxaa laga dhigayaa waa eh, lab markay la socdaan dhadig baa laga dhigi waa yu'annasu alcadadu cadadka min alaaثatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin ilaa sagaal laga gaadho yu'annasu waa la dhedigeyn maca almudakeri labka miciisa wa yudakeru labbaa laga dhigi maca almu'anasi dhediga miciisa daa'iman weligii waa yudakeru maca almu'anasi daa'iman hadday mu'anas la socdaanna iyagaa lab laga dhigi oo sida labkaa loogu dhawaaqi saddex ilaa sagaal naxu sabca layaalin toddoba habeen wa amaaniyata ayaamin iyo siddeed maalmood oo kaleba weeyi kadalika kaa waxaa la mida alcasharatu casharada ayaa la mida oo labkana ta waa laga ilaalin dhadigana ta baa lagu dari wakadaalika alcashara in lam turakab haddaan laystarkiibinin waa haddaan laystarkiibin casharadu mufrad markay tahay waa tukhaalif wamaa duuna alaaati saddexda ka ka hooseeya saddex yaa ka hooseeya culimo waa kow iyo iyo laba wamaa duuna alaaati saddexda ka ka hooseeya iyo wa faacilun wasanka faacila faacil maxaa looga jeedaa maasiiqihii kii faacil ku imani ka haalisin oo kale weeye wa waraabicin oo kale weeye qiyaasi bay ku sugnaadeen daa'iman weligood waa calalqiyaasi daa'iman qiyaaskaa maxaa looga jeedaa labkana ta'daa laga ilaalin dhadigana ta'daa lagu dari waa kow iyo laba iyo wixii faacil ku imanayey wa yufradu mufrad baa laga dhigi faacilkaa siyaabo loo akhriyaa wa yufradu mufrad baa laga dhigi faacilun wasanka faacila oo mufrad baa laga dhigi isagoo kelidiiya la isticmaali haadaa haaliثun baad odhan ow yudaafu waxaa loo idaafayn lima shtuqa minhu kii laga ishtiqaaqday haaliثu halaaثatin baad odhan haaliثka waxaad u idaafayn nambarka laga soo ishtiqaaqday halaaثada ah haaliثu halaaثatin ow amase limaa kiibaa loo loo idaafayn duunahu ka laga ishtiqaaqday ka hooseeyey haaliثu maxaan odhanayaa haaliثu اثnayni baan odhan haaliثka اثnayn baan u idaafayn raabica maxaan u idaafayn haddaba raabicu halaaثatin baan odhan raabicu halaaثatin ama ka laga ishtiqaaqday baad u idaafayn oo raabicu arbaca baan odhan ama ka nambarkaa ka hooseeyaan u idaafayn oo raabicu halaaثatin baan odhan ama keligii baan isticmaali oo raabicun qura ayaan odhan ow yansibu ama wuu nasbin maa kiibuu nasbin duunahu isaga ka hooseeyey intaan raabicun idhaa ayaan alaaatan iska nasbini raabicun alaaatan afartaa dariiq ayaa loo isticmaalaa faacilka in mufrad laga dhigo in loo idaafeeyo ka laga ishtiqaaqday in loo idaafeeyo kaaka ka hooseeya iyo inu kaa aan loo idaafay ninka hooseeya lagu nasbiyo iclam waxaad ogaataa anna alfaada alcadadi cadadka alfaadiisu calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inay ku dul sugan tahay axaduhaa midkood maa yejri waa mid ku duldureersanaya daa'iman weligiiba cala alqiyaasi qiyaaska fi tadkiiri labka dhigidda iyo wa ta'niisi dhedika dhigidda fa yudakaru labbaa laga dhigi maca almudakari mudakerka miciisa wa yu'annasu dhadig baa laga dhigi maca almu'annasi dhediga miciisa wa huwa alwaaxidu waa kowga iyo walisnaani labada wamaa kaana iyo mid ahaaday calaa siiqati faacilin siiqada faacil a dushiisa taquulu waxaad odhani filmudakeri labka dhexdiisa waaxidun baad odhan wasnaani baad odhan wathaanin baad odhan wahaaliun baad odhan waraabicun baad odhan ilaa caashirin ilaa intii tobanka laga gaadhayo wa filmu'anasi mu'anaska dhexdiisana waaxidatun baad odhan wasnataani baad odhan wathaaniyatun baad odhan wathaaliatun baad odhan waraabicatun baad odhan ilaa caashiratin ilaa laga gaadhayo kaasi waxa weeye kolkaa qiyaasku ku soconaya wahaani nooca labaad maa yejri waa mid ku dureersanaya calaa cagsiilqiyaasi qiyaaska cagsigii daa'iman weligiiba fa yu'annasu waa la dhadigayn maca almudakari ka mudakarka amiciisa wa yudakaru waa la labayn maca almu'annasi mu'anaska miciisa wa huwa kaasina ahalaahatu waa halaahada wa tiscatu iyo sagaalka wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa taquulu waxaad odhan alaaatu rijaal markaad rag ka hadlayso alaaadu ta waa inay qaadataa wa halaau niswatin markaad dumar ka hadlayso alaaadu waa inay bilaato ahaataa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi sakharahaa calayhim wuxuu ku sakhiray sabca layaalin toddoba habeen wa amaaniyata ayaamin iyo siddeed maalmood xusuuman oo wada xasmi samaynaya iyo naxsi ku ah wa haaliuka saddexaad maa lahu xaalataan waa ka laba xaaladood uu u sugnaaday wa huwa kaasi alcasharatu waa lafdiga cashara ah fa in istucmilad haddii la isticmaalo murakabatan iyadoo la istarkiibiyey jarad waxay ku dureersan calalqiyaasi qiyaaskeegii taquulu waxaad odhan halaaata cashara kol hadday cashara bilaata tahay waa rag waxaa laga hadlayaa alaaata cashara cabdan baad odhan cabdan waa nin dee alaaaduna way khilaafaysaa ma arkaysaa bitadkiir wa halaaa casharata amatan cashrata maadaamay taa wadato ka laga hadlayaa gabadha alaasadiina waa tukhaalif bitaniif wain istucmilad casharada haddii la isticmaalo hayra murakabatin iyadoon la istarkiibinin jarad waxay ku dureersan calaa khilaafi alqiyaasi qiyaaska si khilaafsan bay ku dureersan taquulu waxaad odhan casharata rijaalin oo casharadii ta'baad ku dari iyadoo rag ah ile waa keligeede bitaniif wa cashra imaa'in cashiradii ta'daad ka dayni ilayn imaan waa addoomma habla'a bitadkiiri waclam waxaad ogaataa anna liasmaa'i alcadad cadadka asmaadiisa waxaa u sugnaaday allatii taasoo calaa wasni faacilin wasanka faacil a ah ku dul sugan arbaca xaalaatin ereyga faacil ihi afar xaaladood ayuu yeelanayaa af carabiga ixdaaha midkood alifraadu waa in mufrad laga dhigo taquulu waxaad odhan thaanin iyo haaliثun iyo raabicun iyo khaamisun saasaad ugu dhawaaqi wa macnaaha macnaheeguna wa macnaahu macnihiisuna waaxidun waa waaxid eegada xataa khaamiskii baa waaxid noqonaya wa macnaahu macnihiisuna waaxidun waa waaxid mawsuufun lagu sifeeyey bi haadihi sifati sifadaa shanaynta ah ama afraynta ah ama saddexaynta ah athaaniya mas'alada labaad an yudaafa waa in la idaafeeyo ilaa maa kii waa in loo idaafeeyo huwa isaga mushtaqun minhu laga soo ishtiqaaqday fa taquulu waxaad odhan haaniya thnayni baad odhan haaniya thnayni haanigani waa ismigii faacil waxaa loo idaafeeyey halkii laga keenay oo inayn ah ayaa loo idaafeeyey wa haaliثu halaaثatin baad odhan wa raabicu arbacatin baad odhan wa macnaahu waxa weeye waaxidun waa waaxid min itnayni laba ka ahaaday wa waaxidun waa waaxid min halaaثatin saddex ka ahaaday wa waaxidun waa waaxid min arbacatin afar ka ahaaday waa cadadkii laga ishtiqaaqday baa loo idaafeeyey ilaahay baa kanoo kale qur'aanka ku isticmaalay qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi id markii ka sheekee akhrajahu aladiina kuwii ay saareen kafaruu gaaloobay haaniya tnayni laba midkood isagoo ah laba isagoo midkood ah waa waaxidu min inayn haaniya tnayni weeye wa qaala allaahu tacaala alla waxaa kaluu yidhi laqad kafara aladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha ilaahay haaliثu halaaثatin saddex saddexeeyaha weeyi ka saddexda saddexaynaya haaliثu halaaثatin ahaaliثa mas'alada saddexaad an yudaafa waa in loo idaafeeyo ilaa maa kii waa in loo idaafeeyo duunahu isaga ka hooseeyey ka qowlika oo kaleba weeyi haaliثu thnayni kolkaa jaacil baa macnihiisa laga dhigaa jaacil oo kalea laga dhigaa wa raabicu halaaثatin wa khaamisu arbacatin wa macnaahu macnihiisu waxa weeye jaacilu jaacilulisnayni labada kii ka yeelay binafsihi naftiisa kaga yeelay alaaatan wa jaacilu halaaati saddexda kii ka yeelay binafsihi naftiisa kaga yeelay arbacatan qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi kanna ilaahay qur-aanka uu ku isticmaalay waa cadadkii ka hooseeyey oo loo idaafaynayo min najwa alaaثatin ilaa huwa ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum waxaan doonayaa haddaba raabicuhumtan ma haysaa raabican yaa loo idaafeeyey raabicuhum baa loo idaafeeyey hum baa loo idaafeeyey humtaa loo idaafeeyey waxay inoo tilmaamaysaa inuu yahay isagiioo cadadkii ka hooseeyey loo idaafeeyey waayo hum damiirkan yuu u noqonayaa damiirka raabicuhum yuu u noqonayaa alaau u noqonayaa waa nambarkii ka hooseeyaa loo idaafeeyey haddaba raabicuhum waa jaaciluhum arbaca bay ka dhigan tahay jaaciluhum kii ka yeelayey arbacatan walaa khamsati ilaa huwa saadisuhum saadisuhum marka la yidha humtaasi iyay u noqonaysaa khamsa ay u noqonaysaa kolkaas saadisuhum macnaheegu waa maxay saadisuhum waa jaacilu jaacilu eh, jaacilu lkhamsa shanta kii ka yeelayey ee eh, sita lix kii ka yeelayey weeyi araabic isticmaalka afraad an yansiba waa inuu nasbiyo maa ka duunahu ka hooseeya fa taquulu waxaad odhan waa afreeye alaaatan saddexda afraynaya alaaatan waad iska nasbini waa bitanwiini raabicin raabici waa tanwiinin wa nasbi alaaثatin alaaثatinna waad nasbin kamaa taquulu sidaad u odhanaysid jaacilu alaaثati saddexda kii ka yeelayay arbacatan walaa yajuusu ma bannaana midlu daalika kaasoo kale filmustacmalika loo isticmaalay maca maa kii miciisa ushtuqa minhu laga ishtiqaaqday masaladan wuxuu ka hadlay eeg sow maynaan odhanin waxaa la odhan karaa haaliثun ama maxaa la odhanayaa waxaynu nidhi raabicun halaaatan ama haaliثun itnayni sow saa la odhan maayo haddii uu yahay khaamisu khamsatin hadduu yahay oo khaamiska khamsadii laga ishtiqaaqday loo isticmaalay khamsadaa laguma nasbin karo oo lama odhan karo khaamisuun khamsatan iyadu ma bannaana marka la nasbinayo waa inuu tiro isaga kii laga ishtiqaaqday tiradii ka hooseeyey uu yahay khaamisuun arbacatan unbaa la odhan karaa laakiin khaamisuun khamsatan lama odhan karo sidaasuu ina yidhi walaa yejuusu ma bannaana midlu daalika kaasoo kale filmustacmali ka la isticmaalay maca maa kiimiciisa loo isticmaalay ushtuqa minhu laga soo ishtiqaaqday khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilakhfashi sheekha akhfash iyo wa haclabin sheekha haclab labadaa wadaad ayaynu khilaafaynaa sheekhu haddaba wuxuu ku soo gunaanaday alacdaad almufrada iyo maasiiqe labadaasoo qura ayuu sheegay xataa murakabkii sheekhu casharada ayuu yaro iftiimiyey oo cashara inay murakab noqon karto halkaasu in yar ka yar taabtay laakiin wax badan uma qasdin halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam